السلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب الصلاة الضحى ضحى صلاة ديدي أي باب كيف macnaa salaadan waqtigan duxada ama barqada la tukado taas bal rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh umuurihii noogaba soo arooray wax kaba mid ah kole axaadiisuna ficil iyo tukashaya umuurahaasay noqon doontaa wa bal maalan fadligeediyo umuurahaasi axaadiisan inooguma sugnaanayaan bal taas salaada duxada ayuu baabkeedii yahay kale duxana waqtigan barqada la ydhaa walow culimada luqada barhkood ay kala yar farqiyaan waqtiga oo daxwa iyo duxa iyo daxaa hadde maraatibtaasuna cadeedu markay soo baxda uun inaad adigu iyo markay aada u dheeraata iyo waxyaalahaasna ay ku kala farqiyaan bal salaada waqtigaasin cadceeda soo bixitaankeeda markay yar kor noqoto dabadeed la tukanayo ilaa ay dee zawaal ku dhowaanayso taas buu baabkeedi yahay waxyaalihii kuba yimi axaadiis xoogaa inowaan arki doonaa insha allahu tacaala قال المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة عن يزيد الرشك قال أنه قال سمعت معادة قالت قلت لعائشة رضي الله عنها bal sanadkan aan haynaa waa sanad saxiixa dadkan ku sugana waa rijaashii saxiixa guud ahaanba xadiidkana saa dee muslim iyaba way wariyeen oo way la wadaagsadeen waa xadiidka saxiixaan arki doono ka maxmuud ibnu kayraan iyo abu daa-udu iyo shucba intaba hore ayaynu marar u soo aragnay waana rag wada aimo ah raggaasi yaziidu rushki ninkan la yidhaaho ama yaziidu dabaci kollay caawa ayaan arkaynaa laakiin kalaam ayuu ku yeelan doonaa casharkanka ka dambeeya tirmidi waxoogaa buu matniga kaga hadli doonaa markaa isaga hadalkiisana taasaan dibdhiganaynaa laakiin waxaan leenahay waa nin taabiciintii yaryarayd ama taabiciinta kuwii ugu dambeeye kaba mid ah kolley xafnu xajarna waxaa kaba dhacay kitaabkiisa taqriib inuu kaba dhigay atbaacu taabiciin taabiciintiinu kaga mid yahay laakiin ay isku waktiga ahayna la mucaatarooday taabiciintii yaryarayd laakiin fatxubaari buu ku caddeeyaa inuu taabici yahay taabici yar yahayna waxaa kaloo sanadka xadiidka inoogu sugan haweenay caawa inoogu horeyso waa haweenaydan mucaada la yidhaaho aabaheedna cabdullaahi baa la yidhaha mucaadatu bintu cabdillaahi alcadawiya xadiidkeedu lixda kitaab ama umuhaadkan lixdaaba waa inoogu sugan yahay waa haweenay caalimad ah caabidadna ahayd haweenaydan <clears throat> kolay tarjamada siyar calaam nubala iyo kutubta kaleba kuba leh bal waxyaalaha laynoo soo naqliyo haweenay cibaado badan bay ahayd qisaa cilmi badanna way lahayd oo caalimad bay ahayd cibaadadeedii waxaa ka mid a ah qaaliban habeenkii inta badan salaad bay tukanayso waxay soo naqliyaan inay odhan jirtay iyadu cajibtu licaynin tanaamu waqad calimat tuula ruqaaji fii dulami lqubuur waxaan la yaabay il seexanaysa iyadoo ka warhaysa dee hurdada dheer haddii dee weliba ruuxii aan lagu cadaabin dee qabriga ujeedadu iyadoo hadhow aani taasi jirahayn cibaadaysi aanu jirahayn oy kaba cabirta seexasho dheero qabriyada mugdigooda la jiifiyo iyadoo taasi kaba horayso oo ilsha seexanaysa ayaabaan la yaabanay <clears throat> bal umuuraha kale soo naqlaya waxaa ka mid ah oday ninkeedu waxa la odhanayay waa nin taabiciyo weyn riwaayo sidaasa isaguma laho cilmigoodoo kale ma laha laakiin cubaadii ummadda ayuu kaa mid yahay waana taabici isaguna weyna taabiciintii waa weyneyd kaba mida ah. sidaa la odhanaya ibnu zufar malaa xadiid kaliya ibnu cabaas ka wariye ayay soo naqliyaan ninkeedii iyo inankeeda mar dagaaladii iyo dee jihaadadii lagu wada dilay dumar baa u yimi malaa dee waxay ugu socdeen tacziya waa haweenaydan mucaada markay u yimaadeen baa waxay tidhi marxaban bikunna in kuntunna ji'tunna lilhanaa wa kuntunna ji'tunna likayri dalika farjicna dee waan idin soo dhowaynayaa oo way tarxiibisay haddii aa u socotaan inay tahniyadaysaan laakiin haddaa wax kale u socotaan iska laaba oo imakaa leediin dee fajirsiin iyo tacziya waxaa u socotaan aniga way farxadba ninkeediyo ninkeedii oo la wada dilayna way ahayd bal taas bayda wahaweeney taasa qaalad waxaa tidhi haweeneydaasi qultu licaishata caaisha waxaan ku idhi radia allahu tacaala canha akaana nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay miyuu ahaa yusallii mid tukada adduxaa salaadan waqtiga duxada la tukado ma tukan jiray taas baan weydiiyey caaisha uma qaalad waxay tidhi caisha odhanaysa nacam ha oo waa jawaabdee ay ugu jawaabtay in rasuulkii ilaahay tukan jiro uu tukan jiray bay tidhi walibana waxay ugu sii dartay in iyadu salaadunbay weydiiseen inta uu ragcadooduu tukanayay may weydiine arbaca rakacaatin ay kaana yusallii wuxuu tukanayay arbaca rakacaatin afar ragcadood ayuu tukanayo macnaa mala taas baa badnayd inuu afar ragcadood tukado wayaziidu waanu ziyaadinayay oo dee awqaadaha qaarkood maashaa allahu caza wajalla ilaahay inta uu yidhaahdeeyo ujeedadu afar ragcadood waa tukanayay salaada buxada ama waqtigaa salaada barqada salaadaa la tukado welibana awqaadaha qaarkeed uu ka sii badinaya afartaa ragcadood oo dee lix iyo wax ka badan iyaguu tukanayayba taas bay tidhi bal waa xadiis axaadiis baa inoo dambaysa haddii ala idhaaho xadiidkeedana markaas baan ku soo noqon doonaaye laakiin caaisha halkan waxay inoo sugaysaa rasuulkii ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh salaada buuxada inuu tukaday welibana marka san dee bacd alculamaa ay ku tagaan kala cabirno kaana yafcalu marka cibaaradaasi inay dee dawaam iyo istimraar keenayso rasuulkii ilaahay maaha wuxuu marka dhacay oo uu tukaday mar ay leedahay ee waa tukanaya weeyaanoo uu tukan jiray marka maha mar ee waa wax ka siyaadsan welibanna xadiidka waxay inoogu xustay caaisha rasuulka ilaahay afar ragcadood inuu tukanayo weliba habkan ay u dhigtay ama hadalku suu socdo waa axwaashiisa si u badnayd afar ragcadood inuu tukaday ahayd laakiin haddana intaa kumuu daynahayne dee waaba ka kordhinayay oo awqaada qaarkeed afar wax ka siyaadsan markaa lix bay noo noqon sideed bay inoo noqon way ka badnaan kartaa wixii ilaahay subxaana watacaala iraadeeyo isaga u qadaro ayuu rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh tukanayay waana salaada duxada xadiidkan san bay inoogu sheegtay caaisha xadiid kaley leedahayna waa inoo dambeeya markaasaan dib ugu soo yar noqon doonaa xadiidkeedan ee horta waan yar wadayaa casharkan xadaana mxamed ibn musanى qaala xadaana xakiim bnu mucaawiyata ziyaadiyo qaala xadaana ziyaad bnu cubaydillaahi bni rabiici ziyaadiyo can xumaydin awiili can anasin can anas bni maalikin ana nabiya sal اllahu calayh wasalam bal xadiidkan waa xadiid tirmidi la gooni noqday raggan sanadka xadiiska ku sugan imaamka hore maxamed ibn lmusanna mooyaane iyo dee xumaydu dawiil iyo anasna horeynu usoo aragnay ee labada nin ee imaka sanadka dhexdiisa galay oo waxa weeyaan xakiim ibnu mucaawiya iyo ziyaad ibnu cubaydillaahi ibni rabiic labaduba kitaabkan tirmideenu hayno ee shamaailka ayay ruwaadiisa ka mid yihiine kutubtan kale inooguma sugna ee usuusha inooguma sugna kollayna bal ninka horena waa nin xaakim xajaro uu mastuur kaba cabiray ujeedadu ruwaada mid wax ka badan wax ka wariyay way jiraane laakiin xaaladiisa gaarka ee hoose iyo cadaadadiisa hoose macrifo saasoo doolama ah oo waa nin majhuululxaal lagaba cabirayo ka dambe maqbuulha kaba cabire bal marka waxaan leenahay waa laba nin oo kitaabkiisanuun inooguba sugan xadiidka markaa sanadkiisa dacfi baa ku sugan khaasatan xaggan kaba imanaya laakiin matni ahaan shawaahid iyo axaadiid kalu leeyaho xataa kaawa yaziidu maashaa allah hadii aynu soo maray waxyaalihan kuba soo fasirna mid kamiduu noqonayo jaanibbu haddii lix la yidhaahana kaa horeba waa inoo soo hoosgelayaa laakiin bal shawaahidda uu leeyahay daraaddeed baa kollay xadiidka matnigiisu shawaahid buu yeelanayaa muxuu anas ibni maalik xadiid kasta inoogu sugan yidhi ana nabiya nabigu sala allahu calayhi wasalam kaana wuxuu a yusallii mid tukada adduxaa duxada sita rakacaatin lix ragcadood buu tukanayay xadiidkii horena afar laakiin isma anfahayaan oo wataa caaisha lahaydba wayaziidu maa shaa allah aqlabkii haddaan taa ka dhigno awqaada qaarkeedu waa ka kordhinaya kordhintaasna lix iyo sideedba way imanaysaa iyo in ka badan haddaba rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh markaa si aan isugu geysano fii bacdi alawqaat iyo axwaalihiisa qaarkood iyo awqaadihiisa qaarkood salaada duxada lix ragcadood ayuu tukanayay balkana waa xadiis kale oo axaadiisii duxada inoogaba mid ah welina axaadiisa way noo socotaan xadaana mxamed bn muana qaala xadaana mxamed bn jacfari qaala anba'na shucbat can camr bni murata can cabdiraxmaan bni abi layla qaala maa ahbaranii axadu anahu ra'a nabiya sal llahu alayh wasalama yusali duxaa ila umahani radia allahu canha bal xadiidka intaan matigiisa gaadhin kolay sanadkan waa rijaashii saxiixa ama waaba xadiis bukhaari iyo muslimba ay wariyeen san tirmidi dee halkanba ugu wariyey jaamiciisa ama sunantana waa sanadkan isagoo ku warinayuu ku wariyey isagoo halkaa ka cabiray xasan saxiixa inuu yahay laakiin waa xadiidka bukhaariyo muslimba iskuba waafaqeen ragga intooda horeo dhammi waa ragdee mid xusuusanayo inaan xusuustaynbu kolley waa leediina aan soo wada maray maca camr bni mura ee cabdiraxmaan ibni abi leyla ayaan filayaa caawa inuu cusub yahay waana nin taabiciya taabiciintii waaweynayd kaba mid ah culimadii waqtigiisiina kaba mid aha abihi abu leylana xadiis badan ma laakiin waa saxaabi asxaabtii rasuulka kaba mid ah aabihii abu leyla kolleyna magacan ibnu abi leyla cabdiraxmaankan iyo dadkii isaga uu dhala iyo kuwa bal maalan taasoo dhowr kale ah ayaa magacan qaato ibnu abi layla uun la wada yidhaah walow dee sanadka meeshay kaga jiraan kuu kala soocayo waxaa kala mid a ah. ninkan faqiihe macruufkee maxamed ibn cabdiraxmaan ibn abi layla la ydhaah maxamed ibn abi layla un ay usoo naqliyaan oo bal maalan nin isagu faqiiho ninkan dhala iyo kuwo kale ayaa bal markaasin iyagu magacan wada qaatay usradee bal waa nin waxaan leenahay caalim ahaa aadna loo xurmayn jiray waqtigiisii asxaabtiisii oo amiir kasta loo xurmeeyoo kale loo xurmayn jiro oo loo weynayn jira sida kutubta taraajimta inooguba sugan kale waqcaa dayruljanajib la baxday waa markii fidnadii inaashaat waqtigiisii saddex seetankii jirada ayaa adigu qorkod ay dhahaan waa barqoomay ama waaba la dilay waqtiyadaas wuxuu yidhi haddaba ninkaa taabicigii ma akhbaranii iima waramin axadun axad annahu isagu ra'aa inuu arkay annabiya nabiga sala allahu calay wasalam min asxaab waxoogaa ayaa ayuu la kulmay ama asxaab badan buu la kulmay waa nin weynoo taabici weynaa asxaab badan buu la kulmay haddaba wuxuu leeyahay asxaabtii rasuulkii ilaahay salawaatullaahi wasalaamu calayh eed arkay eed la kulmay ii sheegay muu jirin inuu arkay rasuulkii ilaahay salawaatullaahi wasalaamu calayh yusallii xaaluu tukanaya aduxa duxada oo axad saxaabadii ka mida aan la kulmay oo ii sheego iigu waramay inuu arkay rasuulkii ilaahay salaada duxa tukanaya ma jirin buu leeyahay ilaa ummu haani'in ummu haani mooyaane radia allahu tacaala canha haweeneyda umuhani oo cali bin abi aalib dee walaashii islaamiyahooyaba ay ahaayeen haweeneydaas baa ii sheegtay inay aragtay rasuulkii ilaahay oo salaad duxaa tukanaya wixii ay ku tidhina waaba kan fa innahaa iyadu xadaat waxay ku warantay iigu warantay anna rasuul sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay dakhala inuu galay baytaha gurigeedii uu soo galay yowma fatxi makata maalintii fatxu maka ayuu gurigeedii yimi iyadu may hijroon oo dadkii hijrooday kamay mid ahayd markaa gurigeedii buu yimi faktasara markaasuu maydhay oo waxa weeyaan dee waxaa daahirku yahay si wuxuu gurigeedii ku maydhay fadan tacqiibkiina taasay keenaysaa gurigii buu soo galayoo markaasuu faktasara maydhay raja xadiidkii saxiixa ahaa ee arintan maalintan u kaba waramaya xagga salaada iyaanu ahaaninbe iyadoo waa uu soo galayna ay ahayd xadiidka uu kuba yimi inay rasuulka ilaahi salawaat wasalaamu caleyh ay u timi oo maydhanayo ay faadima mare ugu asturayso oo rasuulku yidhi waa ayo ay tidhi umuhani baan ahay markaasay ku tidhi rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh hooyaday ninkii ay dhashay wuxuu sheeganayaa inuu dee rag ama nin aan adigu laba ninoodee markaa ay dadkii qoyska u dhaxday ahaa anigu nin aan maangeliyey inuu dilayo ayuu sheeganayaa de waa dadkii markaas malaayiyadana magangelisay markaasaa rasuulka ilaahay yidhi ajarnaa man ajarti ciddii adigu aad magangelisay anaguna waana magangeleen waana xadiidka saxiixo saxiixa inooguma suganoo daahirka xadiidkaasi yahay inay u timi rasuulka ilaahu maydhanaya salawaatullaahi wasalaamu caleyh markaa kaley bacdigood say kuba jamciyaan ee maydhashataasi inay horrayso marka dambena gurigeedii uu yimo dib uguba maydhay taasna waabay adigu dee badhkood kuba jamciyaane bal gurigeedii buu yimi waanu maydhan fa wuxuu tukaday rasuulkii ilaahay macnaa sallaa weye sabbaxa amaaniya rakacaatin sideed ragcadood buu tukaday sideed ragcadood buu tukaday waqti barqaana way ahayd waana kan uu leeyahay salaada duxa ayay ahayd oo iyadu baaban ka maqlay cid kaleoon ka maqlay may jirin ka waxay tidhi maa ra'aytuhu maan arag sala allahu calayh wasalam sallaa isagoo tukaday salaatan salaad qadu macnaa waa weligayboo qadu waxa loola yimaada un waa dee barki horta istiqraaqi nafyi maamaba weeyaanoo waa waxaa tegay nafinteeda ayuu dee istiqraaqii loolaba yimaadaa waayo asal iyo weligayba maan arag anigu isagoo tukaday salaad akhafa minaa ka fudlayd rasuulka ilaahay isagoo taam yeelaya sayno soo socota rukuucdiiyo sujuuddii taam yeelaya ayuu haddana salaada fudaydiyey oo markaa salaad ka fudud isagoo rasuulka ilaahay tukanaya anugu mawaan arag bay la tidhi hayra laakina annahu rasuulku kaana wuxuu ahaa yutimu mid taam yeela arukuuca rukuucdiiy sujuuda wasujuuda sujuuda oo rukuucdiiyo sujuuda si fiican buu u taam yeelayay riwaayadka xadiidka barhkood baa waxaa ku tumiyey inay tidhi de ma garanayo rasuulka ilaahay qiyaamkiisa intii uu taagnaa oo qiraa'ada u taagnaa iyo rukundiisiiyo toodii dheerayd oo ujeeddadu way isku dhowaayeenoo halkii dee qiraa'ada uu dheerayn jiray ayaanu qiraa'adii dheerayn rukuucdiiyo sujuudiina si fiican buu u taab markaasaa iyada shaki ka galayba talow ma taagnidiisaa dheerayn mise rukuucdiisa mise iyo sujuuddiisa taas bay tidhi eh, bal adigu waa fudaydiyeen taas buu xadiidkana maxaa inooga sugan rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh waqti duxaa inuu tukaday oo sideed ragcadood weliba uu tukaday markaan eegno rasuulka ilaahay ficilkiisii sugnaa ee dee inoo sugnaayee isaga inooga ansaxay ee ah intii uu tukaday intii ugu badnayd intan weeyaanoo sideeddaa ragcadood baa wax laynoo soo naqliyey oo ficil ah rasuulka ilaahay tukashadii a jirta xadiid tirmidi wariyey ayaa wuxuu kuba yimo isagu qowl ah dee ruuxa labiyo toban ragcadood waqtigaa duxaa tukaday in beyt jannadaa looga dhisayo kollayna inuu qariib yahay buu kuba tiriya sanadkiisa maqal kuba sugan yahay bal markaa taasoo kale oo labiyo tobanna waa qowl ahaan wixii inoogu badnaa tira ahaan xagga marka la eega qowlka laakiin ficilka rasuulkee sugan inta ugu badani dee sideedan bay ahayd walow lafdigaa xadiidkaa caaisha wayaziidu maashaa allah ee uu yahay cadadku cadadkaa mubhamkaa inta uu siyaadiyey oo uu lix iyo sideed iyo wax ka badanba lafdigani u suubanayo ama ixtimaalayo bal markaa laakiin waxaa inoo sugan rasuulka ilaah inuu tukaday maalintii fatxu makana way ahayd bal taasna waa mid xadiid kalaan bal markaa inoo soo socdo kaasmaan deeta axaadiisii dib uu yar wada eegaynaa xdثna بن أbي cمر qال xdثna وقيع qال xdثna khms بن الxسن عن cabdاللahi بن شhقيq qال qلت لcاaشhaةa رضي الله عنها ibn abi cumar marar badan baan ama marar baan soo aragnay weliban aan isku soo baraarujinay oo moxamed ibnu yaxya ibni abi cumar baa laydha abu cumarkani waa awowgiyo aabihii ma aha wakiicna waa imaamkii macruufkaa wakiic bnu jaraax kamat ibnu lxasanna waa nin atbaacu taabiciintii kaba mida ah, iqaa ah weeyaan oo iqaadii ruwaada kaba mid ah kamat ibnu xasan rijaasha muslimiyana ah cabdillah bnu shaqiiqna waa dee habeen dhaweyna waan soo aragnay waana kan oo dee isaga habeen salaadihii rasuulka intan kuba soo jirnayn hore usoo aragnay waa nin taabici oo taabiciintii dhexaad qaala wuxuu ihi qultu licaaishata waxaan ku idhi radia allahu canha akaana miyuu ahaa annabiyu nabigu sal llahu calayh wasalam yusalii mid tukada aduxaa salaada duxada duxada ma tukan jiray qaalat caaisha waxay tidhi laa may oo ma tukan jirin bay tidhi caaisha ilaa an yajiya inuu yimaado uun mooye min maqinihi maqnaanshihiisa iyo safar inuu ka yimaado mooye hadduu safar ka yimaado waa tukan jiray sidii xadiidkii saxiixay inooguba sugnayd ee kacb bni maalik xadiidkii towbadiisii dheeraydna waa kii xadiidkaa ay kuba sugnayd markuu rasuulku safar ka yimaado horta intaanu gurigiisa tegin masjidka ayuu tegi jiray waa tukan jira oo laba ragcadood buu tukan jiray qaalibanna habeenkii dushuu soo seexan jiray waqti barquu soo geli jiray markaasu dadkana uga fadhiisan jiray bal hadduu hadduu safar ka yimaado waa tukan jiray bay leedahay laakiin mar kale ma tukan jirin xadiidkana tirmidi waxa la wadaagsaday muslim iyo abu daa-uud iyo waana xadiid inoo sugan oo saxiixa bal markaa intaanan salaada duxada si guud u eegin caaisha haddaad eegna gaar ahaan axaadiisteeda xadiidkaa hore waa inooga sugaya ay sidii rasuulka ilaahay afar ragcadood buu tukanayey waxaanu siyaadinayey intii iyada ilaahay iraadeeyana waa ku darayay taasi waa xadiid inoogaba sugan caaisha xadiidkan kalena waan haynaa iyadoo la weydiiyey ay tidhi caaisha waxa weeye anigu mmay muu tukan jirin inuu safar ka yimaado mooye waxaa kaloo caaisha iyadna inooga sugan iyadoo salaadan duxada uu la weydiiye rasuulku inuu tukaday oy tidhi ma tukan aniguse waan tukadahay taa kaba cabirtay waa inii usabixuha bal taasoo axaadiitooda marka daahir ahaan aan eegna axaadiistii caaisha nooc iskhilaafba kuma sugan markaa kollay aimadu siyaarihi axaadiiseeda ay kuma jamciyeen waxaa kaba mid ahaa markan iyada horta axaadiiste rasuulka ilaahay mawduuxa tukaday ama dad uu isagii faray oo uu dad amray inay tukadaan uu faray ama uulada uu ku dardaarmay waa waxay noogaba sugan rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu calayh bal caysho xadiidkeedan laadanna waxay markood ku fasireen sida bayhaq iyo ujeedadeedu inay tahay ma daa'imin oo rasuulka ilaahay had iyo goor iyo si joogtaa lama iman jirin ee awqaadaha qaarkood buu la iman jiray laakiin de waxaa kaba dambeeya inay safarun kuba qayday safarun kuba qayday oo kollay xamliga caynkaasi wuxunbuu ka suurtogelayaa xadiidkaa rasuulka ilaahay ma tukan laakiin anigu waa tukada ay kuma fasireen muu daa'imin isagu anigu si had iyo goor si joogtaa ayaad uma tukadaa baldaad marka iyadoone halkan ma tukan halkii horena waa tukan jiray ee waxay aimada qaarkood kuba jamciyeenoo jamciga ugu dhow ah markan ay leedahay akaana nabiyu sala allahu cala wasalam yusali duxa ay tidhi haa waa si ay ka war heshay ay maqashay weeyaan oo taasay kaba warantay ama markan ay lahayd laa ay ahayd dee waxay kaba waramaysay iyada aragtideedii oo dee nafyigan aragti la-aanteeda kaba yimi meesha kama saaraya axaadiistii kale saxaabada kale ay wariyeen ee tacadudaya rasuulka ilaahi salawaatullahi wasalaamu caleyh inu tukaday ama dadka uu kuba dhiiriyey ama dadka qaarkood uga dardaarmay bal intii ay aragtay unbay tani ku xambaarantahay taa kalena wixii ay maqashay ay ogeydba iyada waa xadiiu caaisha laakiin waxaa jirta ibnu cumar oo kale isagu oo la weydiiyo uu sheegay inaanu abubakar tukan oonu cumar tukan oo rasuulka ilaahi markii la weydiiyo inuu u malayn maayo uu yidhi taasi waa mid waxaa kaloo isaga ibnu cumar kaba dhacday iyadoo dee uu arkay dad masaajid kuba tukanaya inuu bidco kaba cabiray taasna oo wax dee kutubta inoogaba sugan walow dee uu lahaa oo waxyaalaha ay dadku la yimaadaan waxa ugaba fiican oo kale iyo taasna uu kaba cabirayay laakiin bidca uu kaba cabirayo bal waxaan leenahay saxaabada qaarkood oo khaasatan ibnu cumar iyo riwaayadka caaisho barhku qaarkood ayaa waxay ku yimaadeen nefin ay anfayeen rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu calayhi salaadiisii marka laba arrimood baana wada jiro midi waxa weeyaan waa xagga mudaawamada iyo rasuulka ilaahay inuu dee joogto u tukanayo onu maalidna kaba tegin iyada taa xadiis baa inoo soo socda haddii alla yidhaaho in walow sanadkiisa maqal kuba sugan yahay rasuulka ilaahay marna inuu tukan jiray marna uu kaba tegi jiray oo bal markaa mudaawamo uu had iyo goor rasuulka ilaahay daa'imay taasi ma jirto xaggan kale laakiin inuu rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh tukaday inuu de tarqiib uu dadkii kuba dhiiriyey inuu saxaabada qaarkood sida abu hurayre iyo qeyr uba dardaarmay inuu rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh inoo sheegay iyadoo laynaga doonayo xubnahan ilaahay iyo acdaadan iyo mafaasishan ina siiyo xadiisku kuba yimi saddex boqol iyo lixdan mifsal ay tahay inaan sadaqo kalaba baxna inagoo ilaahay uba shukriayna sadaqadaasna tasbiix iyo taxmiid iyo takbiir iyo umuuro kala duwan lagu gudan karo inuu rasuulka ilaah yidhi ruuxa waxaa intaasoo dhan kagaba gudaya laba ragcadood waqtigaa duxaa tukadeysna waa xadiida saxiixo bal waxaan leenahay rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu calayh ficil ahaana inuu tukaday way nooga sugantay mudaawamayaan inoogaba eh, sugnaan qowl ahaanna ama dad gaaro uu tarqiibinayo haba noqoto iyo fadligaasba iyo ama xadiidka aan sheegaya uu sheegay ruuxa maalinta shukrigeedii ama sadaqadii laga doonayo laba ragcadood inay kaba gudayso isagu cidna gaarana aan dee aanu dardaarmin wax dadkii oo dhan u wada yaallaa dadkii oo dhanna wax laga wada doonaya sadaqadu ay tay haba noqotee bal adigu salaadii duxada waa waxay noogaba suganoo taasi iyada rasuulka ilaahi way noogaba sugantay qowl iyo ficilba markaa shay sunnaha weeye waajibna maaha xagga rasuulka ilaahay inaanu daa'imina ee rasuulka ilaahay salaado kaleba oo iska daayey oo u daayeyba dadkii isagoo ka baqanaya in laguba waajib waajibiyo ama ay noqoto dadki inay waajibba u qaataan inaan lagama tegi karin ayaa jirayo kollay ka tegiisna taasay kuma xambaarantahay bal salaada duxadu waa salaad fadli leh oo salaad sunno ah <clears throat> umuuraha haddii dee waqtiyadii rasuulka ilaahay ay jirtayba hoof ama khasho in laguma waajibiyo dadka taa loogama tegayeyna ee taas imika waqtigan maba jirto allahuma saxaabada qaarkood oo bidca kuwa tilmaamayna waxaad moodaa waqtigii khilaafadii raashidada ayay jirtayba mawkii saxaabadaba ay sii joogtay inay noqotay dee arrin daahira oo masaajidda lagulaba yimaado oo shacaar daahira ay iskaba noqotayo kolley ibni cumarna tiisii oo masaajidda ay islaba imanayeen iyo ibni mascuud iyo kalaamyo laga soo naqliyey waxay ku xambaaran tahay uun bal walow dee masjidkii lagu samayn karo bal dee markaas ay fiican tahay ina laguba sameeyo aqaladina laguma samayn karo iyadoo dee shacaar daahira lagaba yeesho laysugu yimaado taasi dee kolley wax dambe xaadisa ayay ahayd oo taas baa waa bidcana aan kuba xambaarayna taasoo kale bale bukhaarina laba tarjamu dhinto intuu bal salaadii duxadee waqtiga safarka uu dhintuu nafiyadaas soo naqliyey ayuu markii dambena baab u dhigtay bal ciddii aragtay inay waasactay oo bal marka waxaan leenahay uun safar haddii ay tahay salaadaha sunayaashiba way wada fudud yihiin marka laakiin la iskaba nagi yahay ruuxii isagu fadligan iyo tan